adkuru الألسن وكل مبني يكون آخره على سواء فاستمع ما أذكر وقد تقضت ملحة الإحراب ندعة بدائع الأداب فانظر إليها الناظر المستحسن وحسني ظنا بها وأحسني وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل fanicma maa wlaa wanicma almawlaa uma asalaatu bacda xamdi samadi cala nabiyi ilhaashimi muxammadi waaalihi wasaxbihi aladhaari alqaa'imiina fi duja alasxaari wa amsi amsi mabniyun ku la bineeyey waaye cala alkasri kasraa lagu bineeyey fain suqira haddii la taskiiriyo huwa amsi kaana amsigu wuxuu ahaana mucraban ku la ecraabo cinda alfadili qofka dhugta leh ee caqliga leh agtiisa wa amsi amsi mabniyun ku la bineeyey waayo cala alkasri kasro aa lagu bineeyey fain suqira haddii la taskiiriyo huwa amsi kaana amsigaasu wuxuu ahaana qofka dhugta leh oo caqliga leh agtiisu mabni ku ahaanaa ayuu mucrab ku ahaanaa waxaan ku soo jirnay asmaadii mabniyaadka aheed waxaan soo marnay waxa weeyaan qayb lagu bineeyey sukuun waxaan kaloo soo marnay qayb lagu bineeyey damo waxaan kaloo soo marnay qayb lagu bineeyey fatxo waxaa noo dhiman oo kaliya qaybtii kasre lagu binaynayey maxaa afartaas weeye alqaabbinaa marka amsi a ka a ah. amsi waa alyowm aladii qabla yowmika maalinkan aad joogto maalinkii ka horeeyey aa la yidhahdaa amsi amase maalin tegey oo laisla ogi labadaas macnaa mid loo isticmaala amsi maalinkan hadda aad joogto maalinkii ka horeeyey nafsu waa loo isticmaalaa wahuwa ismu lilyawmi aladii yeliihi yowmuka xasan maalinkan aad joogto maalinka ku xigoo ka horreeyey amase awil maxbuudu maalin la yaqaan wain bacuda haba fogaado hadduu rabeen maalin hore oo la yaqaan labadaas macnaa mid loo isticmaala amsi waa kaasa amsi markaa waa la bineeyaa wa amsi amsi mabniyu waa ku la bineeya calaalkasriyana lagu bineeya amsi marka haddii la bineeyo waa isime su-aala imaanayda lima buniya ah, lima buniya a imaaneen haddana haddii la xarakeeyena kaba sii daranoo su-aal kala imaanaydo lima xurika walima kaanat alxarakatu kada wa kada oo labaa laysdaba dhigaa maxaa loo xarakeeyey xarakadase maxaa kasra ka dhigay ayaa imaanayda hmm, ayaa imaanayda marka waxaa la dhaha xaraf ayay shabahdo xagga waxa weeyaan amsidu xaraf ayay shabahday aa la leeyahay su-aal sideedaba ah lima buniyo haddii la keeno wax kale laguma jawaabo weligaa wax kale laguma jawaabo ee waxaa lagu jawaabaa lishibhi xaraf xarafuu shabahay aa la iska yidhahda hmm. xarafuu shabahay maxaa yl ism wax kale loo bineeya maba jiraba maxaa loo xarakeeyena waa iltiqaa saakinayn ila sukuuna ka horeeye maxay kasra u noqotayna waxa weeyaan alkasratu aslu iltiqaai saakiniin waxa weeyaan aslu takhallus min iltiqaai saakiniin wax looga fakado iltiqaai saakiniin asal waxa u ah kasrada laakiin wuxuu ku yidhi shiiku fa in suqira haddii la taskiiriyo oo la yidhaha umaysun haddii la taskiiriyo kaana amsigu muxrabanuu noqona cinda alfadini qofka dugta laho caqliga leh iyo cilmiga agtiisa umaysun haddii la yidhahda shalay yarey umaysun shalay yarey shan shardiya marka ugu bineeya camsi o waa inaan la taskiirin ee haddii la taskiiriyo mucrabay noqoneen waa shardiga koobaad shanta shardina maxamed lamiin waa idin dhigaye shardiga labaadna waa khuluwuhu min al waa inuu alka maran yahay ee haddii al la gelsho alamsi la yidhaahdo khalaas waa mucrab shardiga saddexaadna khuluwuhu min alidaaf waa inuu idaafo ka marnaado ee haddii la idaafeeyo oo la yidhaahdo ka amsal umuus shalayaalka shalaydeediiyaan kuu imid amsal umuus shalayaalka maalmihii tegay shalaydeedii weeye markaan kuu imid waxa weeye mucrabu iska noqonaa shardiga afraadna allaa yujmaca jamca taksiirin waa inaan jamcu taksiir lagu keenin oon la dhihin umuus amsi umuusun umuusan mucrab iska noqonaa shardiga afraadna an yuraada bihi mucayan maalin gaara waa in loola jeedaa ee waxa weeyaan haddii maalin tegey un loola jeedo oon gaar ahayn maalmihii tegey maalin un ka mida mucrabu iska noqona shantaa shardi oo labada bayd lagu jamciyo bikhamsi shuruudin famni amsi bikasratin idaa maa khalaa min al walam yakun suqiraa wa aaliuhaa tacyiinu faclamhu yaa fataa walaysa mudaafan uma jamcan mukasara qataalkaa shantii shard labadaas baydaa lagu xifdiyaa bikamsi shuruudin shan shardi fabni ku binee amsi bikasratin kasra kula binee idaa maa khalaa markuu ka marnaado min al ko walam yaku uusan ahanin suqira midla tasiri labo wahaaliuha kan saddexeeya adtacyiinu waa maalin gaar in loola jeedo saddex faclamhu ogow yafata ardagaagan wax baranayo walaysa mudaafanna waa inuusan noqon afar uma jamcan mukasaranna waa inuusan noqon an shan shardi wey marka shantaa shardiyaa lagu wa jayri jayrin ay xaq sugnaansho ayuu sugnaaday iyo wa haaulaai haaulaai kaamsi ayay la mid ahaadeen filkasri ay kula mid ahaadeen iyo wa filbinaaci wa jayri jayri waa xarfu jawaab tafsiirka oo culummada agarkood ay ku fasireen jayri macnaheed waa nacam ee maahan xaqa laakiin xariirasa wuxuu ku fasiray xaqa xaqantuna mhm. ka agdhowdo waa sugnaaday shaygaas wey iyo waa nacam waa isku dhowdhowi laakiin tafsiirka mashhuurka waa midkaas waxa weeyaan jayri macnaheedu waa maxay nacam waa saas weeyaan tafsiirkaa mashhuur maaha way jayri jayri ey xaqan sugid sugnaansho ayuu sugnaadaye sugnaansho ayuu sugnaadaye iyo wahaaulaa'i ka amsiga lamid yihiin waxa weeyaan jayri waa xaraf ayadu maxaa loo dilay weydiin maydid kaliya maxaad su-aale lima xuria maxaa loo xarakeeyey taasna maxaa lagu leeyahay iraara min iltiqaa saakiniin ila xaraka horeeya reebane haye walima kaanat alxarakatu kasra takhalusan waxaad leedahay lnaha lu takalus lnahaa aslu takalus min iltiqaa saakiniin wa haaulaai waa ismu ishaaro ismu ishaaro dhan maxaa loo bineeyey lishibhi اlxarfi xagga macnahayna ka shabaheen waxay yidhaahdeen xarafkii ay shabahday aawe marka ismu ishaara weli lama dejinaayo xarafta ma dejinaayo oo waxaa la yidhi macnaha ishaarada wuxuu lamid yahay khidaab khidaabka kaasaa loo dejiyey soo maahan kaasaa loo dejiyey daaka daaki daakuma sow khidaabka looma dejin kaafkaas waxaa la yidhi ishaaradana macno kaasoo kalea wey inay xaraf u dejiyaan weli uma aysan dejin xarafkaas maqan oo carab laga sugaayo kaasa asmaa shaarib shabahena l warka naxwada waa kaas kaasaa ka mid a alaa kuli xaal asmaaushaara inay mabnihiin xarafna shabaheen intaasaa warka la fahmi karaa wy marka haaulaai waa mabni xarafay shabahday xagga macnahay ka shabahday maxaa loo xarakeeyey takhalusan min iltiqaai saakinayn maxaa kasra ka dhigay liannaha aslu takalus min iltiqaai saakinayn marka labadaba waa la bineeyey ka amsi ay la mid yihiin amsi halkay kala mid yihiin meel kasta kala mid maahane filkasri in kasra lagu bineeyey kala mid yihiin wa filbinaa in la bineeyana kala mid amsi waana mabni kasrana lagu bineeyaa jayri iyo hawlay iyaguna waa mabni kasrana lagu bineeya wa qiila waxaa la yidhi fi lxarbi dagaalkii dhexdiisa nazaali deg mila maa hay mila maa qaaluu mila qowlihim xaalo ay la mid tahay nazaalidu xadaami iyo waqadaami ay yidhaahdeen fi dumaa suuradaha dhexdooda xaalo ay ahaatay qadaamidu wa waxaa la yidhi fi lxarbi dagaalka dhexdiisa nazaali deg a la yidhi mila maa qaaluu mila qowlihim qowlkoodii xaala uu la yahay nazaali xadaami iyo waqadaami ay ku qowleen fi dumaa suuradaha dhexdooda xaalo ay ahaatay qadaamidu waxaa kaleeto mabni ah nazaali waa ismu ficil amar ismu ficil amar oo facaali ku socdo weeye nazaali deg araati ka tag daraaki haleed acaali waa ismu ficil amar oo facaali ku socda waaba qiyaasaa la hahda ismu ficil amar qiyaasa lagu keenaa facaali mazaali baraabi daraaki qataali facaali marka qiyaasa lagu keenaa waana mabni ismu ficil amar hadii lagu yidhi al asmaa afcaal o dhan waa mabni xarafay shibeen maxaa loo bineeyey ilaa waa ism mazaaliy waxaa loo bineeyey lishibhi اxarfi xarafuu shaba maxaa halkee ka shabahay min xayu اsticmaal xaraf caamiluu noqdaa macmuul ma noqdo asmaaulafcaalna dhammaantood oo nazaali ay ka mid tahay caamilay noqdaanoo waa camal falaan oo faacilay hadda qaadana nazaalidu laakiin macmuul ma noqdaanoo laguma camal falo xagga isticmaalkay ka shabahen marka fi lxarb wuxuu leeyahay carabta markay fartahay saaran yihiin markii goobtii dagaalku ka bilaaba laha la maraa ay yidhahdaan nazaali nazaali nazaali nazaali dega dega dega dagaalka galawa Ah, waqiila waxaa laidhi fi lxarbi dagaalka nazaali deg ka deg faraska galay waxa wy halkii ninoo ku dagaalamay maahane kii fangalka ahaa ayaa la dejina halkii midoo ku dagaalamaya lagu soo reebay ila labadoodna day isla saaran yihin hal seefaa surka looga jaraa soo ma jeeda nazaali nazaali nazaali ay leeyihin marka waqiila waxaa la yidhi fi lxarbi dagaalka dhexdiisa nazaali deg ayaa la yidhi nazaali a la yidhi iska dhe maanta waa lafdigeeda loo qastaya waa naaib faacilkii oo qiile mila maa qaaluu mila qawlihim nazaalidu xaalo ay la mid tahay xadaami iyo waqadaami xadaami waqadaami waa maxay waa is asmaada calamka oo muanafka oo facaali ku timaada dhammaan asmaada calamkaa oo muanafkaa oo facaali ku timaada dhammaanteed waxa weeyaan waa mabniyun cala alkasri cinda alxijaaziyiin xijaaziyiintaasaas qabaan bara waxa weyaan waxay leeyihiin baraaki oo kaleeto facaali oo kaleeto qadaami nazaali waxa waya facaaliba hadday ku socoto calamna ay tahay oy gabar magac u tahay khalaas xadaami ah, qadaami waxa weeyaan wabaari dhammaan wax alla wixii facaali ku socda oo gabar magaceed ah khalaas waxa weeyaan waa mabniyun cala cinda xijaaziyiin qaalu siday u yidhaahdeen xadaami waa gabar magaceed zarqaalyamaama magaceedii way yidhahdeen gabadhaas oo saddex maalmood meel loo socdo wax ka arki jirta yidhahdeen saddex maalmood meel laga meesha loo socdo aynta fiiriday ujeedaa yidhahdeen waa gabadha lagu mahmaaho idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla ma qaalat xadaami hadday xadaami war tidhaahdo u rumeeyo maxaa yeele war wuxuu noqday warkeedii Ah, waxay meeshaasi ku dhalatay yidhaahdeen ta tiri saddex maalmood meel loo socdo a ciidan soo socda marka saddex maalmood kadib u kusoo aadanya saan ii muuqato meel fog aan uga jeeda dadkii marka lahay u qaybsameen yidhahde dad waxay yidhahdeen ar waxa weya shar khayr wax kaama dhibee shar u tooghay markaasay carareen oy qaxeen kor waxay yidhahdeen habad iska qarowday wey xagga saddex maalmood aan ujeedaa meesha iska seexseex meesha ayagoo jiijiifa inta ugu yimid uu ku gumaado markaasay mahmaah noqon oo yidhahdeen idaa qaalat xadaami fasadiquuha marba hadday xadaami tiri u rumeeyey maxaa yeelay faynal qawla maa qaalat xadaami war wuxu u noqday keedi war ka dambeeyal ma leh kadibna mahmaaha waxay iska noqotay shayga qofka la leeyahay asagoo kale ma jiro aa loogu mahmaha welidaasad mutaakiriinta haddii masaladan cilmulxadiiska uu ka hadlo xaafid ibnu xajar waxay yidhaahdaan idaa qaalad xadaami fasadiquuha horta xaafid ibnu xajar ma yidi ah, qaar kalaa ku khilaafay macno male iska da marba hadiiba uu yidhi xaafid ibnu xajar war intaasu ku dhayy xadiikaas ah, sanadii fiqigaaheed markuu ka hadlo shaafici ay yidhahdaan idaa qaalad xadaami fasadiquuha fain alqawla maa qaalad xadaami war kiisuu shaafici ba soo ma fanniga qofka mutakasaska ku ah oon laga daba hadlin ay ugu mahmaahaan kadib ah, ay ugu mahmaahaan ina maali masale naxwe hadday joogto idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa in alqawla maa qaalat xadaami horta ina maalig ma yid ha khalaas lagama daba hadlo ina maalig amase siiba weyhi oo kale marka kadib mahmaaha waxay noqotay qofka mawduuca isaga uu mutakasiska ku yahay oo uu aad ugu sareeyo in loogu mahmaaho idumaa ula jeedaa waa jamcu dumyatin horta dumaa jamcu dumyatin sida mudyatun muda mudan dumyatana waa suuradda naqshadda wey naqshadda derbiga lagu xardho aa la idhaahdaa dumya naqshadda oo derbiga lagu xardho aa la yidhaahdaa dumya haddana waxaa kaloo lagu ilaaqayaa suuradda qurxoon oo gabdhaha qurxoon adaami carabta u bixi jirtay marka suuradaha quruxda badan dhexdooda xaalay ahaatay way qadaamidu oo gabdhaha quruxda badan ay ku magacaabi jireen waqad buni yafcalna fi lafcaali famaa lahu muqayirun bixaali waqad buni waa la bineeyey yafcalna fi lafcaali afcaashi dhexdeeda xaal u ahaaday famaa lahu uma sugnaanin yafcalnadaas muqayirun mid bedela bixaalin marna uma sugnaa waqad bunii waa la bineeyey yafcalna fil afcaal afcaash dhexdeeda xaalu ahaaday famaa lahu uma sugnaan yafcalna muqayirun mid bedela bixaalin marnaba mid bedela halkan wuxuu ka galay maadaama ficil mudaaric inuu soo sheegay ficil mudaaric inuu mucrab yahay haddii nuunu tawkiid iyo nuunnisw aysan la xiriirsan halkan waxuu kuu sheegaya ficil mudaaric oo nuunu niswa la xiriirsato waa mabni ficil mudaaric oo nuununisuu la xariirsatay waa mabni waqad bunii waa la bineeyey yafcalna yafcalna maxaa loola jeedaa muwaasinu yafcalna wax alla wixii yafcalna ku wasniya oo ah waxa weeyaan waxaa loola jeedaa min kulli ficlin mudaaricin itasala bihi nuunu inaaf ficil kasta oo mudaaric ah oo nuunu inaaf la xiriirsataa loola jeedaa yafcalna ee keligeed looma jeedo waqad bunii waa la bineeyey yafcalna ficil kasta oo mubaarica oo nuun nisfu la xadiisato weeye fi afcaal afcaasha dhexdeeda xaalu ahaaday famaa lahu uma sugnaanin low dalkaadu celine yafcalna oo macnaheedu yahay kullu ficlin mudaaricin itasala bihi nuunun inaas famaa lahu ficil mudaarico nuunun inaas la xidhiidhsaday uma sugnaan muqayirun mid bedela bixaalin marnaba marna wax bedela macnaa waxaa ula jeedaa caamil nasbiya hadduu galo isbedeli maa caamil jasmiya hadduu galo isbedeli maa caamil rafciya hadduu kala isbalbedelima aakirka sukuuna saarnaana sukuuna lagu bineeya mar haddaynu nuus la xadhiisto taquulu waxaad leedahay minhum min yafcalna ficilka mudaarica nuunu inaaf la xaydhsada xaggiisa waxaad ka leedahay annuuqu halihii yasraxna waa soofe ir annuuq waa jamcu naaqatin naaqatina annuuq lagu jamciyo annuuqu halihii yasraxna waa soofe yasraxna nuuntaasa la xidhta hadda yasraxna xaalatu raf ay taalla haddana aaqilkii waa reebanya fiiri walam yasraxna umana soofin ilaa lilixaaqi inay ka daba tagaan maahna binacami xoolaha xoolihii halihii waa soofeen wax kale nooma soofina geeli iyo lodii horo soofay rabaan inay ka daba tagaan yasraxnada dambena waa xaalatuljesbay taalo lamaa gashay miya aaqilka isbedelay isma bedelin marka xaaladna isbedelima aaqilkiisu xaali waa mabni mabnina waxaa lagu yaqaanaa luzuumu aakhiri lkelima xaaladkana waa xib marka geeli iyo ladi iyo arigii saa ka soofay ay doonayan halahan inay ka daba tagaan ilaa liliaaqi haleeli darteed ayay u soofeen binacami xoolihii ay ka daba tegaayeen fa haadihi tanu wuxuu rabaa inuu kuu sheego mabnigii lagu binay suku waxbuu kaaga sheegay kii lagu bineeyey damo waxbuu kaaga sheegay kii fatxa waxba lagu binay waxbuu kaaga sheegay kii kasro lagu binay waxbuu kaaga sheegay warkuna kuma koobna inta uu ku siiyey ee waa tusaalayaal ee tusaalahan wixii lamida uga qiyaaso intaas inuu ku yidhahu rabaa fa haadihi aan sheegay amhilatun tusaalayaal weeye tusaalayaalkaasoo mimaa kii ka mida bunii la bineeyey tusaalayaalkaasoo jaa'ilatun wareegayda filquluubi qalbiyaalka ku wareegayda tusaalayaalkaasoo daa'iratun wareegayda fil alsuni carabyaalka ku wareegayda fa haadihi amilatun miaalo weeye amiladaasoo mimaa kii ka mida bunin la bineeyey amiladaasoo jaa'ilatun wareegayda filquluubi qalbiyaalka ku wareegayda amiladaasoo daa'iratun wareegayda fil alsuni carabyaalka ku wareegayda wuxuu kuleeyahay tusaalayaal aan siisiyey weye ee wax la bineeyo o dhan kuma koobin kaliya xoogaa miisaallo quluubta dadka ku wareegaya dulatoo badan carabkuna aad ugu hadlo aan tusaale kuu siiyo kuyidhi وكل مبني هذا مبني هو ورخين وكاسي horta مبني وكل مبني مبني دمانتيس يكون آخر آخر كيس وهنا على سواء آخر كيس كميدو أهان ما waxa لزوم آخر الكلمة حالة واحدة انت صار ربع مبني انه نقول وكل مبني مبني دمانتيس يكون آخر آخر كيس نقنا على سواء ميد حالة الرفع حالة النصب حالة الجر هذا اسميه xaalatu rafc xaalatu nasb xaalatu ljasm hadduu ficil yahy waa isku mid hal xaaluu laazima fastamic dhegayso ma ladii kii adkurhu aan kuu sheegayo waxaan kuu sheegayay kaa hoos bixin dhegayso oo markaas aad dhegaysato waxa weeyaan ka faa'iido waxyaalaha lamidkaa uga qiyaaso hataad habto naseexo iyo talo wanaagsan waqad taqadad waa dhammaatay mulxat icraabi kitaabka la dhihi jiray mulxat icraab waa dhammaaday mudacatan xaalo ay tahay mid la wadeeca dhigay badaa'ica aladaabi aadaab kuwa ugu xeel dheer waqad taqadad waa dhammaatay waa soo afkarantay waqad taqadad waa dhammaatay mulxat icraabi kitaabkii mulxat icraab ahaa waa calaq asalka mulxa waxaa la yidhaahdaa mulxada waxaa la idhaha maa yustalmaxu bihi shay waxa shayga lagu macaaneeyo cusbadoo kale milx soo lama yidhah milxu soo lama yidhaah raashinka lagu macaaneeya soo maaha kalaamka macaanna waxaa la yidhaahdaa oo oo la macaansado mulxa waa la idhahdaa mufrad waxa weeye mufradki waa mulxatun jamcuna waa mulax mulax wey jamcu marka waxa weeyaan mulxat licraab hadda waxa weeyaan midka raabka la macaansado wey maaa mulaadu waa almustaxsanu waa shayga la wanaagsado oo la macaansado almustaxsanu wlmustamladu shayga la macaansado aa la yidhaahdaa mulxada waqad taqadat waa dhammaatay mulxatulcraabi kitaabkii la dhihi jiray mulxatulcraab waa dhammaaday laakiin maxaa dhex yaalay mudacatan xaalo ay tahay mid la wadeeca dhigay oo qasnad looga dhigo gudaheeda lagu aruuriyey mudacatan xaalay tahay mid la wadeeca dhigay macnaha mid qasnad looga dhigo lagu aruuriyey badaa'ica alaadaabi aadaabta kuwooda hariibka oo ayagoo kale aysan jirin aadaab waa jamcu adabin adabkuna waxa weeyaan waxa qofka edbinaya haddana waxaa loola jeedaa waxa carabka edbinaya oo ka ilaalinaya qarab badaaicna waa jamcu badiic badiicna waxaa la ihahdaa ashay اlcajiib alladii lam yasbiq lahu miaalu shayga la yaab kale oo isagoo kale aan weli la araga la yhahda badiic ah, ah. shayga la yaab kale oo asagoo kale aan weli la arag kaasa la yhahda badiic kitaabkan marka waxaa dhex taalla icraab aan iyadoo kale weli la arag ah, ayaa dhexdiisa taalla icraab iyadoo kale iyo aadaab nusqooyinka gabal waxaa ku qoran mudacatan badaa'ica alcraabi ah, nusadan nusana waxaa ku qoran mudacatan badaa'ica alaadaabi marka maxamed alamin waxaa fiican uu leeyahay xagga curuudka waxa weeyaan in la yidhahdo aadaab maxaa yal qaafiyada wax ku jiraan icraab haddii la yidhahdo marka waa masale un qofka uu curuudka ma isfahmi karo aniguna curuudkaas maba ii baxsanaba waxba ka garan ma marka say u kala fiican xataa markaasoo kale ma fahmi karo ila faniga haddaadan oqoonin ma fahmi kartid ceebtiisa Ah, waa fani gaar ah oo taqaqus gaara ah laho gabayga sida loogu gabyaa la bartaaho gabayga jabka jabka looga ilaaliyo gabaygaan ma jabanye mase ma jabna waxa lagu kala saara intaas ah, gabaygaan ma jabanye mase ma jabna isagana intaasaa loogu talagalay marka waa fani gaar oo luqada carabiga ka mida muudaxatan xaalay tahay mid la wadeecad dhigay oo qasnad looga dhigay badaa'ical aadaabi aadaabta mideeda xeesha dheh oo iyadoo kale aan la arag haddaba ardayow fandur fiiri ilayhaa mulxat icraab nadaralmustaxsini qof wanaag u arkaaya fiiradiisa qof ay la fiican tahay kitaab qaali cilmiga ku yaalla aan la koobi karin faa'iidadiisu aysan aan la tiri karin adoo saas aaminsan fiiri maxaa yeelay qaacidadu waxay tahay man asaa'a dannahu bishayin laa yantaficu bih qofku shayga hadduusan mala fiican ka aaminsanayn kuma nacfiyo markaa adoo aad waxa wey uu kuula fiican yahay fiiri fandur fiiri ilayhaa mulxatulicraab nadara almustaxsini qof wanaag u arkaya mustaxsinka maxa weeya waa qof kitaabkan wanaag u haysta waxasini danna malaha u wanaaji bihaa mulxatulicraab mala fiican ka aaminsano kitaab cajiib badan qofka marka loo bilaabo waxa weeyaan waaga u baryay sida uu iskaga dhex jira naxwada oo asagana hurda u haydo marka loo bilaaba waagu u baryaba Ah, taqriiba wey laakiin waa shardi inuu ajnubi soo fahmo haduusan ajnubi soo fahmin waa kusii rafaada laakiin ajnubiga qofka markuu soo fahmo kawaakibka loo akriya qawaaciduu hayaa laakiin waagu uma beryin wey marka kitaabkan u akristo acraabka waagu u beriya si rasmia markaasa waagu ugu beriya oo uu leeyahay war wixii dhammaaba fudayda la noqonaya sida hikaayada qur-aanka alfaadda ayuu u noqonaa wixii o dhanba waxasin wanaaji adanna malaha bihaa mulxa aad u malaynaydo wanaaji maxaa yeelay qofka hadduusan mala wanaagsan shayga ka haysan kuma nacfiyo fa ina man asaa'a dannahu bishayin laa yantaficu bih qofka shayga aan mala fiican ka haysano kuma nacfiyo oo wax la og yahay ma ku nacfiyo marka kitaabaadan wax fiican ka aaminsano sida bala ku qoran balse ag fadhido ama nacfi weyn male wax weynna lagama dheerto wakti unbaa kaaga lumay adna hadduu dahab iyo jawhariya kitaabkaas aba ka faa'iidi mayso waa inaad kitaabkan aad dhegaysay baad uhaysata kitaab faa'iido badan oo nacfi leh oo waxa weeyaan isleedahay kayr aad ka helayda inuu yahay welidaas hata culamada lafshoodu waa saas waxaa la ag fadhiisa qof aad isleedahay xlaad ka faa'iiday daa isleedahay kan warba kamaayo wuxuu akraay waxba adna ka faa'iidi maydo waa isku rafaadayda waa isku rafaadayda ardaygiibaad noqonaydaa waxa weeyaan wadaada u akriyey maaqan ma isagaan fahamsanayn mase ardaygaa xanuunsanaa marka ta u akriyey u akriyey uu yidhi war ma fahamteen ardhw ilaa uma furmin markaasuu yidhi xaan fahma adaanba fahamsanayn marka markaasoo kale waxba dheefe bal qof aan fahamsanayn adama fadhida xaad dheefe marka haddaan isagii fahamsanayn xaad waana dhici karta inuusan isagu fahamsanayn sheekha laftigiisa waa dhici karta laakiin waa xaqiiqo haddaadan qofkan aaminsanayn ood islahayn faa'iidad ka hele aad fadhigaad la fadhido waa khasaaradaadi waa khasaaradaadi qofkan waxaa is leeda fanigu uma baxsana waadna ag fadhidaa maxaad u ag fadhidaa waa lume marka watigaan maxaa yeel waxaa isleedaha kelmadiisu kugu dhici m ma dhici karto inaad ka faaiidaa marka waxa isleeda qofkana waa mubtadac munxarifa waa ag fadhidaa waa kasaare maxaa yeel difaacaad ku jirta inay ku gashaba adaanba diyaar u ahayn soo maha marka shay waxaa ku nacfiyaala qof aaminsan bis marka haddaadan aaminsanayn waa isku rafaadayda waxasin marka kitaabka u wanaaji adana malaha biha mulxaad u malaynaydo waaxsin u samafal ilaa naadimiha shiiqii ku gabyeyna u samafal kama axsana ilayka asmaa kuu samafalay gabaygaan iskugu kaa rakbaya cilmigan iyo naxwadan iyo waxaasoo badaaiciraab uu meesha soo dhigay marka u samafalo waxaad ugu samafashaa biducaai walistikfaar ilaahu dembi dhaaf ilaahu waxatira xifdi ilaahu qabriga u waasici u samafal wa axsin u samafal kama axsana ilayk siduu kuugu samafalay biducaai walistifaar ugu samafal mar hadduu kitaabkii ammaan weyn ammaanay haddana wuxuu rabaa inuu ku dareensiiyo macnaheedu maaha waa kaamil sida kitaabka qur-aanka oo waa un makhluuq wuxuu tahay ah, ninkan nin adiib ah oo adabka ka gaaray haayo weeye ah, kitaabkiisa oo maqaamaatulxariiriyu ku caanbaxay waa kitaabka waxa weeyaan dadkii oo xoogaa ibtidaa'igaha markaa keen carabiga maaha waa ingiriisaan u malaynan ay yidhahdeen ah, halkuu ka yahay waa carabiya carabigiyaan kuu bilownay oo kitaab waxa weya uu ugu talagalay inuu haayo edabka kasoo muujiyo adabka adabka ah. bal haayadiisa inuu muujiyo ugu talagala qofku markuu akriyo ismala banu aadana waxaan isku rakiba ah. qof banu aadano makhluuqo la abuura isku rakiba ismali waxa kitaabkaas dhex yaala waan adab bis adabka lagu bartaa naxwo maaha sarfi maaha waa adabka kelmaadka carabiga oo gariibka lagu bartaa bis taas ugu talagal kitaab iliyaallo culammadu akriyaan magaalada aad looga darseeyo way xamar alxamdulilah marka ninkaasaa qoray haddana kitaabku kaamil maahano banu aadana uu qoray taas haddana ku dareensiina inaadan kitaabkiisa ufahmin inaan nuqsaan laga heli karin markaasuu ku yidhi wain tajid haddaad hesho caydan ceeb ceeb haddaad ku aragto ceebtaas xagga lafdiga oo dadka waxa way curuudka aad ugu taqaqusa ay yidhahdaan meeshan qaafiyadu waa jabanta amase xagga macnaha oo waxa weeyaan lafdi ka mida ah ama jumle ka mid ah macnihii sawaabkaah aysan waafaqayn fasudda awd alkhalaala daldaloolkaas awd khalalka asalkiisa waa la hahda albaabka meelaha ka daldalo haddana wuxuu la jeedaa ceeb haddaad kitaabka ku aragto sawaabka u celi oo waxaa tiraa wasawaabu kada ah, qaala almusanifu kada raximahullah qaala almusanifu raximahullah haddaad tiraahdo anu waxaan wax ogeyn wey bal wuxuu ku hadlay fiiri marka waxaad noqonaydaa jaahil waxa weyn har hargab daweynaya tiibishana ummadda ku dhex faafinaya ayaad noqonaydaa marka waa inaad tidhaahda qaala almusanifu raximahullah kada sawaabu kada lakin waa manad xaqiijiray inaysan wejna ku waafaqi karin carabiyadu qowlkan laakiin hadduu wej wujuuhda ka mida ku waafaqi karo waxaad leedahay saasuu yidhi darabta wej haddii laga raajacsan yahay laakiin culummada kalena tanay rajxaan kadib dheh laakiin wej haddii la waafaji karo waad wejka waafajida ee aadan dhihin waa qalad haday soo baxda qaladna haddee qalad waa ka soo bixi kara wax makhluuqoraye waa inaad awdeen aadan waxa weeyaan kitaabka ku durin wain tajid haddaad hesho caydan ceeb fasudda awd alkhalala daldaloolka awd meeshaas daloosho awd ceebtaas sawaabka u celi fajalla waxaa weynaaday man ilaahi laa ceeba wax ceeb ah fiihi dhexdiisa aysan ku sugnayn oo wacalaa sarreeya fajalla waxaa weynaaday man ilaaha laa cayba wax ceeb ah fiihi dhexdiisa aysan ku sugnayn oo wacalaa sarreeya baydkan waxa w baydka mashhuurka ah leha oo xariiri kitaab aysan ku qornayn waad yarya musanifiintu mid walba markuu gebangabaynayu leeya qaala alxariiriyu wain tajid cayban fasud alkhalala fajalla man laa cayba fiihi wacala waxa weeyaan waaba la yaabayda fanni kastoo joogto haddaad tafsiir joogto haddaad naxwo joogto haddaad joogto xadiid haddaad joogto usuul waa ku arkee umbadana beydkaas qof walba waa ku cudur daartaa kitaabkiisa beydkaana lagu cudur daarta xariiriyaana iskale wlxamdu mahad lilahi ilaahay u sugnaaday calaa maa wlaa wuxuu siiyey min alcilmi waliimaani wlcamali saalix waxa uu bixiyo addoommadiisa siiyey allah ku mahadsan waxa kitaabkan dhex yaalla ee cilmi iyo adabana ilaahay baa baxshay ee waxa weyn meel kale laga helay maaha walxamdu mahad dhammaanteed lilaahi allah ayay u sugnaatay calaa maa wlaa calaa iilaa'ihi siintiisayna ugu sugnaatay oo uu addoommada siiyey nicamka faraha badanoo la koobi karin fanicma waxaa barwaaqo lahaaday maladii kii owlaa ilaahay uu bixiyey wa nicma waxaa barwaaqo lahaaday almawlaa gargaare waa allah gargaaraha waxaan bixiya kaasaa nimca leh walxamdu maa dhammaanteed ilaahi allahay u sugnaatay calaa maa owlaa calaa ilaahi maada maseriye ka dhig bixinta uu ilaahay bixiyo taasa ilaahay ku mahadsan yahay oo nicamka uu bixiyo fa nicma waxaa barwaaqo maladii kii owlaa ilaahay uu bixiyey wa nicma waxaa barwaaqa lahaaday allaha wax bixiye gargaaraha uma xamdigii ka gadaal umadu tartiibay tusaydaaho wuxuu rabaa waxa khaaliqa ku tacaluqa iyo waxa makhluuq ku tacaluqa in rutba udhaxayd inuu ku tuso ilaa xamdigu alla la mahadinayey salligaana nabiga lagu sali rabaa uma salaatu ammaan wanaagsan bacda xamdi samadi allaha baahida loola qasto la mahdintiisa ka gadaal xaalay ahaatay kaainatun cala nabiy nabiga korkiisa ahaato uma asalaatu ammaan wanaagsan bacda xamdi samadi allaha baahida loo qasto ee danaha loo sheegto allaha baahida loola qasdo ee danaha loo sheegto allahaas la mahdintiisa ka gadaal xaalay ahaatay kaa'inatun cala nabiy nabiga dushiisa ha ahaato nabigii alhaashimiyi ee banu haashim loo nisbeeyey awowgiis haashim bin cabdimanaaf awowgaas nabigii loo nisbeeyey haashim bin cabdimanaaf muxamadin muxamed korkiisa ha ahaato nabiga ka bedelo isaga lama sifeeyo waa calame calam lama sifeeye ka bedelo muxamadin muxamed korkiisa ha ahaato waa calam waa nabiga magaciisa oo calamka waxa weeyaan xumidda a laga keeno mudaacaf culmidda waa la mahdiyey muxamdun waa mid la mahdiyo ismafcuulkaas asalku ah marka calama laga dhiga waa calam manquula likasrati khisaalihi اmaxmuuda waxaa tiradii ka batay nabiga inta lagu mahdinayo khayraadka iyo sifaadiisa lagu mahdiyo aa tiradii ka badatay muxamdun mid wax badan la mahdiyo wey marka laakiin hadda muxamed mid la mahdiya la dhihma mamed maxamed alale waa calam la macnayn ma laakiin asalka meesha laga keenaan istuusayn wa aalihi nebiga eheladiisa korkoodana salaad ha ahaato oo salli ha ahaato hadda salligii fiiriya salaamtii ma sheegin salli bisuu sheegay waxaana weeye salliga iyo salaamta in la kala qaado in badanoo culammada ka mida way kahdaan imaamu nawowi sidaasuu raxe waa karaahu yidhi in salliga keligiis ugu maxaa yeele ilahay labu nacam in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala اnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu saluu alayhi wasallimuu labaana la amro hal mid marka waa karaahu ilaa saddex shardi saddex shardi laakiin karaahad ku tahay saddexdaa shardi waa marka la helay karaahad tahay o minaa laa minhu wax aan dhahayna waa karaaha annaga wey nabiga maa nabigu hadduu raba hal midu ku dhawaaqi kara ila waa xaqiisii saligii salaamtii midna waa ka tegi kara ila waa xaqiisii laakiin annaga waa karaaho xaqii nabigu nagu lahaa wey tan labaadna shardiga kalena waxaa ah an yakuuna fii kayri waarid inuusan waarid ahayn hadal nabiga laga soo naqliye haddaad akraydo sidii u akrine ee labadooda isku dari maydid oo salaam ama salli ah shardiga saddexaadna qolka nabiga uu ku aasan yahay oo qabrigiisa waa inaadan ag taagnayn qabriga markaad ag taagan tahay salaam kaliyaad ku dhawaaqi assalaamu calayka ya rasuul allahi adleed ee salliga ku dhawaaqi mayd karahana maaha saasaa loo salaama qabriga markaad ag taagan tahay asalaamu alayka ya rasuul اlah abubakra kuxiga asalaamu alayka ya aba bakr cumara kuxiga asalaamu alayka ya cumar اada waa laga gudbaa hmm. laga gudbaa kadib haddaad sii taagnaataana sheegadaaba lagu qabaanaahoo askaraad diyaarsan inaad qubuuri tahay kuu malaynaayo qabriga tuugi raba markaa sheegaday ku qabaayan haddaad sii taagnaato waa inaad hore u socota saddexdaa salima kama fadi karti meeshayba taagan yihin so uma jeedin marka markaas lama kahda yidhaahdeen saddexdaas shardi y m inta saddea shard hadii la helo inta saddea shard aan ahan waa la kahda marka shiiku isagu salaad kale yuu sheegay waxa weey waxaa dhici karta culamo aan yidhahdeen karahiye maaha ay jirta kuwaas inuu isagu kamid yaha dhacdo oo qowlkaas qabo wa aali nabiga ehelkiisa korkiisana salaad ha ahaato aalka nabiga waa qaraabada nabigoo muminiinta taasaa sugan qaraabada nabigoo muminiinta bani hashim bani muqalib laakiin in badan culamada waxay maraan maqaamka la jooga maqaamu duca markuu yahay waa kullu muminin walow kaana caasiyan caasiba ha ahaadee wixii mumina ah, maqaamku waa maqaamu ducaa laakiin daliil male wa saxbi nebiga asxaabtiisa korkeedana ha ahaato salaad saxbi laba waxay ka qabaan qowl luqawiyiintu akfash wuxuu qabaa saxbin waa jamcu saaxibin sida rakbun raakib uu u yahay jamceedii raakib mufrad wey hal raakib jamcina waa rakbun saaxib waa hal saaxib axbuna waa jamc siiba weyhin wuxuu qabaa waa ismu jamc ah, ee saxbun mufradba male wa saxbii nebiga asxaabtiisa korkooda salaado ha ahaato asxaabtii al adhaari ee baahriyaalka ahaa oo waxyaalaha liliito akhlaaqda iyo caqiidada iyo macaasida waxyaalahaas xunxun oo dhan daahirka ka ahaa saxaabada alqaa'imiina salaada u taagan fii dujal asxaari arooriyaalka mugdigooda asxaar waa jamcu saxarin saxar aroortii asxaar arooryaal saxaabadii alqaamina u taagnaa jiray salaada fii dujal fii dujal asxaari arooryaalka mugdiyaalkooda dujana waa jamcu dujiyatin dumaadiyay lamid taha fiiri maxay ahayd jamcu dumyatin muddan midiyaal jamcu mudyatin duja jamcu dujiyatin dujiyaduna waa dulmatu leyl habeenka mugdigiisa waa waxa weyan asxaarna waa jamcu saxarin marka waxaad tidhahdaa asxaar arooryaalka mugdiyaalkooda kuwii salaada u taagnaa jiray kuwaas ammaan korkooda allah yeelo iyo naxariis وأمثل واو للاستثناء أمس مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهرها اشتغال المحل بحركة حكاية اشتغال المحل بحركة الحكاية مبني خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبر الله محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة على الكسر جار ومجرور متعلق بمبني فإن ألفوا فهو الفصيحة إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاء مبني على سكون الله محل الله من الإعراب صغير فعل الماضي المغير صيغة مبني على الفتح في محل جزم بإن فعل شرط كان فعل الماضي ناقص mabniy cal faxi fii maxali jasmin bin jawaabu shardi wa jumlatu shardi wa jawaabi fii maxali nasbin maqulu qowli maxduufi kaana wasmu kaana dhe damiiru mustatirun jawaazan taqdiru huwa yaxudu cala alamsi mucraban khabaru kaana mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhirihi cinda darfu makaanin mansuuban cala darfiyati makaniyaةi calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhirihi wa darfu mutacaliqu bimucraban cinda mudaaf alfadili mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu muqadaratun cala akhiri manaca min duna ishtiqaal maxali bisukuni rawi wajayri alwaaw lisinafi jayri mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu muqadaratun cala akhiri manaca min duna ishtiqaal maxali bixarakati alxikaaya ey tafsiriya xaqan mafcuul muطlaq lificlin maxduufin wujuuban liqiyaami اlmasdari maqaamahu تقديiرhu حق waa sugnaaday حقا sugnaaشho والجuملة من الفعل والفاaعل والمفعuuل لا محل لha من الإعراaب لأنها معترضة بين المبتدأ والمcطوف jeriyo mubtada iyo macduufka soo socday ku kala dhex jirtaa soo ma jeedid وhaaulaaءi alwaaw xarف caطفin haaulaaءi macduuف عalى jeri والmacduuف عalى المarفوuع marفوuع وcalaamaة rفci dmة مqadaraة عalى akhiri mنc min ظuhuurihaa اشhتغى المحل بxaرakaةi بناء الأsliyi kaamsi jaaru وmajruur متacaliq بkhabr maxduufi وujuba تqdiirhu kainaani ila mubtada msanahay والجملة من المبتدا وخبر لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة في الكسر جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار والمجرور الذي قبله وفي البناء الواو حرف عطف في البناء جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور الذي قبله وقيل الواو للاستئناف قيل فعل الماضي المغير صيغه مبني على الفتح لا محل له من الاعراب في الحرف جار ومجرور متعلق بقيل نزاري نائب فاعل قيل مرفوع وعلامه رفع ضمه مقدره على اخر منع من ظهور اشتغال المحل بحركه بناء الاصلي في محل الرفع والجملة من الفعل oo قيل ay نائب الفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة مثل حال من نزال منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة في آخره مثل مضاف ما مصدرية قالوا فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر في تأويل مصدر مجرور بالمضاف والتقدير مثل قولهم حذامي مقول قول منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من ينظر اشتغال المحل بحركة بناء الأسلي وقضام الواو حرف عطف قضام معطوف على حدام والمعطوف على المن... على المنصوب منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحل بحركة بناء الأسلي في الدماء جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنة حال من القضام wqad buni alwaaw lilsinafiqaad xarfu taxqiiq buni ficlu maadi muqayaru siiqa mabniyu calaa fatxati muqadaratin calaa kayri manaacan min dura ishtaqa almaxali bisukuuni daruurati istiqaamati lwasni yafcalna ma yufaacilu buni maa qusida lafduhu fahuwa smu marfuuc wa calaamatu rixi dhamatun muqadaratun calaa kayri manaacan min dura ishtaqa almaxali bixarakati binaa'i اlasliy waljumlatu min alficli wanaayib alfaacil allahuma xal allaha min alacraab lanaha mustanafa في الأفعال جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال يفعل فما الفا فالفصيحة ما النافية له جار ومجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائن مغير مبتدا مؤخر مرفوع بابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبره في محل نصب مقول قول المحذوف بحال جار ومجرور متعلق بمغير تقول فعل مضارع وفاعله أنت والجملة من الفعل والفاعل الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة منه جار ومجرور متعلق بتقول أنه مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره يصرح فعل مضارع مبني على السكون الاتصال بنون النسوة في wnun niswa faacil mabniyu cal ai fi maxali rafcin wljumla min aficli wlfaacili fi maxali rafcin khabaru mubtada waraabidu baynahumaa adamiru ladi huwa faacilu yasrax wljumlau min mubtadai wa khabari fi maa nasbin maqulu qawlin walam alwaawu xarfu catin lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniyun cala sukuni la maxal lah min alcraab yasrax ficlu mudaaric على السكون الاتصال بنون النسوة في محل جسم باللم ونون النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع والجملة من الفعل والفاعل في في محل نصب معطوفة على جملة النوق يسرح وبتدي خبر كان إلا أداة استثناء ملقاة لا عمل لها للحاق جار ومجرور متعلق بيسرحنا بالنعم جار ومجرور متعلق باللحاق فهذه الفاء فاء الفصيحة فحرف تنبيه اسم شارة مبتدا مبني على الكسر في محل رفع أمثلة خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبره في محل نصب مقول قول المحذوف مما من حرف جر ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على سكون في محل جر الجار والمجرور متعلقة الجار والمجرور متعلق بصفة محذوفة waxaa tira aljaaru wlmajruur mutacaliqu bimaxduufin wujuban taqdiruhu kainatun iska dhe kaainatun sifatu amila wasifatu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi akhirihi buni ficlu maadin muqayaru siiqa mabniyun calaa fatxatin muqadaratin cala akhiri manaca min dura ishtiqaalu lmaxali bisukuuni darbi bisukuuni darbi aaibfaacil damiru mustatirun jawaazan taqdiru wa yacuudu calaa ma waljumlatu min alficli oo buni ah iyo wanaaibfaacili oo huwa ah e. laa maxala laha min aacraab naasilatu mawsuuli wlcaydu ila mawsuuli adamiru ladii huwa naaib faacilu buni jaa'ilatun sifatu amila wa sifatu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhirihi daa'iratun sifatun sifatu amila wa sifatu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi akhirihi في الألسن جار ومجرور متعلق بالدائرة وكل الواو الاستئناف في كل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره كل مضاف مبني مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره يكون فعل المضارع مرفوع للتجرد من الناس والجاسم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وهو متصرف من كان ناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر آخر اسم يكون مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره آخر مضاف له مضاف إليه مبني على ضمة مقدرة على آخر منع من ذرا اشتغل محل بسكون ضرب على سواء جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا خبر يكون والجملة من يكون واسمها وخبرها في محل رفع خبر مبتدا وكلها والرابط بينهما الضمير المجرور بالإضافة آخر بتكجرة والجملة من المبتدا وخبر الله محل الله من الإحراب لأنها مستأنفة فاستمع الفاء فاء الفصيحة استمع فعل أمر وفاعله أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول محذوف ما اسم موصول بمعنى الذي مفعول به استمع مبني على سكون في محل نصب أذكر فعل مضارع وفاعله أنا ولها ضمير متصل مبني على ضمة مقدرة على قير منع من دور اشتغل المحل بالسكون الروي في محل نصب والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإحراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول المفعول waxaa tiha mafcuul bihi adkuru mafcuul bihi adkuru waqad taqaطa waawlsinaaq qad xarfu taxqiiq taqaطa ficl maadi mabniy cala fatxi laa maxala lah min alcraab wa taa calaamatu taaniis mulxatu faacilu taqada marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akhiri mulxatu mudaaf alcraab mudaaf ilayh majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri آخره والجملة من الفعل والفاعل الله محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة مودعة حال من ملحة الإعراب منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره مودعة مضاف مودعة حال من ملحة الإعراب منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره مودعة اسم مفعول يعمل عمل فعل يرفع النائب الفاعل وينصب المفعول والنائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر هي تعود على ملحة الإعراب بدائع مفعول به مدعى منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخر بدائع مضاف الآداب مدعة الآداب مدعى بدائع مضاف الآداب مضاف لمجرور علامة جري كسرة ظاهرة في آخر فانظر الفاء فاء الفصيحة انظر فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت إليها جار ومجرور متعلق بانظر نظر مفعول مطلق مبين لنوع عامله منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخر النظر مضاف المستحسن مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب مقول قول المحذوف وحسن الواو حرف عطف حسن فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخر منع من دور اشتغل محل بحركة التخلص وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت أظن مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره بها جار ومجرور متعلق بحسن والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب محذوفة على جملة انظر وأحسن الواو حرف عطف أحسن فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخر منع من دور اشتغل محلي بحركة الروي وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة انظر وإن تجد الواو للاستئناف إن حرف شرط تجد فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جسم السكون وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت أيضا مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره فسد الفاء رابطة للجواب سد فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخر منع من ظهور اشتغال محلي بحركة التخلص وكانت فتحة للخفة وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت الخلل مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والألف للإطلاق والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل جسم بإن جواب شرط وجملة الشرط والجواب لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة فجل الفاء الفاء الفصيحة جل فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب من اسم موصول بمعنى الذي فاعل جل مبني على السكون في محل رفع wljumla min alficli wlfaacili fi maxa nasb maquulu qowli naxdufi la naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansib isma tarfacu lkhabara cayba ismu lah mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin fiihi jaaru wa majruurun mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inun wljumlatu min la wasmiha wa khabarihaa laa maxala laha min alcraab lanaa silatu mawsuul oo manta ah wlcaydu ila mawsuula damiiru majruur bifii وعلى الواو حرف عطف على فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من ذرات تعذر وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدره ويحود على من والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة فجل من والحمد لله واو للاستئناف الحمد مبتدا مرفوع بالابتداء الحمد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره لله جار ومجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقدير كائن والجملة من المبتدا وخبر الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة على حرف جر ما مصدرية أو لا فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من ذرات تعذر وفعل ضمير مستتر جوازا تقدره ويعود على الله والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر مجرور بعلى وتقدير على إيلائه على إيلائه جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار والمجرور الذي قبله فنعم الفوف والفصيحة نعم فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب ما اسم موصول بمعنى الذي فاعل نعمة مبني على السكون في محل رفع iska gabayga dartiise ismawsuul ka mid maaha waxyaalaha u noqon kara ismawsuul oon al lahayn weliba ka mid maaha waxyaalaha nicmo u noqda faacilka ma ismawsuul bimacna aladi mabniy cala sukuni fi maxali rafcin faacilu nicma aw laa ficlu maadin mabniy cala fatxati muqadarati cala alif manac min duri atacaduf wa faaciluhu damiir mustatirun jawaasan taqdiru huwa huwa yacuudu cala allah huwa yacuudu cala allah والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول وأولاد ما ذات موصولة سلة دي وي والعائد إلى الموصول الضمير المحذوف أولاه واي والجملة من الفعل والنعمة والفاعل وماذا أنا في محل نصب المقول قول محذوف والنعمة الواو حرف عطف نعمة فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب المولى فاعل نعمة مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ذرات التعادل والجملة من الفعل والنعمية والمولى وفاعل كيا في محل نصب محذوفة على جملة فالنعمة ما أولى ثم حرف عطف الصلاة المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر بعد ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وظرف متعلق بمحذوف وجوب تقديره كائنة حال من الصلاة بعد مضاف حمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره حمد مضاف السند مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره على النبي جار ومجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائنة والجملة من المبتدا والصلاة أي وخبره oo kaainatun ah, laa maxal laha min alcraabi lannaha macduufatun calى jumlati walxamdu lilah الهاشمي صفة النبي وصفة المجرور مجرور وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخر محمد بدل من النبي وبدل المجرور مجرور وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخره وآل الله حرف عطف آل محذوف على النبي والمحذوف على المجرور مجرور وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخره آل مضاف له مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر والصحب الله حرف عطف صحب محذوف على النبي والمحذوف على المجرور مجرور وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخره صحب مضاف له مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر الأظهار صفة صفة صحب وصفة المجرور مجرور وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخر القائمين صفة صحاب صفة صحب وصفة المجرور مجرور وعلامة جري الياء والمكسور ما قبل المفتوح ما بعد نيابة عن الكسر لأنه جمع المذكر سالم ما نبى فيه حرف عن حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد في دجا في دجا جار ومجرور متعلق بقائمين duja mdaaf alasxaari mdaaf ilay majruur wacalaamatu jarihi kasratu daahiraة fi akhirih alxamdu lilah maanta oo dulqacda ay sideed tahay kun afar boqol soddon iyo afartii bishii koob iyo tobnaad sideedeedii oo dulqacda ah kun afar boqol soddon iyo afartii uu noo dhammaatay kitaabkii mulxat اlxraab ilahay baa ku mahadsan wallah subxana wa tacala aclam sala allah alaa nabiyina mxamed